wsl اllahuma wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul اlxaafiظu raximah اllahu tacala wcan malik bn xuwayris radi allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm saluu kama ra'aytumuunii usalii rawaa waxaa wariyey albukhaariyu kadalika ibnu khusaymi iyo bayhaqi baa soo saaray xadiikaasi wuxuu qeyb ka yahay xadiis dheer oo rasuulku sal lay waslam maalik bnu xuwayris iyo raggii la socday uu u dardaarmay wuxuu ku yidhi salluu tukada markaad reerihiinna iyo meeshaad ka timaadeen ku noqotaan kamaa ra'aytumuunii saaad igu aragteen si la mida ah, usallii anigoo u tukanay sidii aad aragteen markaad ila joogteen yacni waxay ahaayeen niman dhalinyaro kooxa oo intay reerahoodii iyo deegaankoodii ka yimaadeen ilaa wakti labaatameeyo meelahaas beri bay nabiga la joogeen sal lay markaase waxay u xiiseen inay dadkoodii iyo deegaankoodii dib ugu noqdaan markaasuu nebigu sal lay waslam dardaaran raaciyey waa kaan soo marnay markii salaadu gasho midkiin haydiin aadaamo waa kii nabigu dardaaranka siin jiray marka rasuulku wuxuu ku yuri sal lay wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii saad aragteen anoo u tukanaya u tukada bimacnaa muddadii aad ila joogteen kayfiyadii iyo sifadii aad igu aragteen anoo u tukanay sidaa u tukada hadalku marka waa hadal caam ah oo ummadoo dhan baa loola jeedaa qasadkuna waxa weeye salaaddu waxay sax noqonaysaa markay waafaqdo salaaddii nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii kale waxay noqonaysaa marduuda calaa saaxibiha ruuxii tukaday waa lagu soo celinayaa lagana yeeli maayo waxaa yeelay shardi asaasi ah bay weyday oo shuruuda camalka lagu aqbalo ka mid a ah. shardigaasoo ah almutaabaca xadiidkii caaisha radi alla anha fi saxiixi muslim man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd waa la soo celinaya marka waa kii nebigu sal ly slam xadiidkii saxiixaynka ninkii salaadiisa halleeyey rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh irjic fasalli fainaka lam tusalli noqo oo salaada tuko xamaada tukanin baa lagu yidhi lianna salaaddiisa waxay khilaafsanayd salaaddii nebiga salawaatu rabbi wasalamu calayh salaaddii nebiga saxaabadii arkaysayna siday u arkayeen waa inay u tukadaan ummadda saxaabada ka dambaysay nebiga aan arkinna salaaddiisii siduu u tukan jiray saxaabadiisaa soo guurisayo kutubta saxaaxa iyo sunanka iyo masaaniidda iyo kutubta xadiidkay ku qoranta sidaas daraaddeed ummaddu waa inay saa u barato markaas saa u tukato axkaamtii aan soo sheegnay ee axaadiista inta asaxday ee sugnaatay aan ku sheegnay ayaa macnaha soo gelaysa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ruuxa inuu ku dadaalo macna rawa buhaari baa weli salluu kamaa ra'aytumuunii usallii usalliida dambe waa ficil mudaaric waa ficil mudaarico bimacnaa waxa weye nebigu wuxuu leeyahay saan u tukanayey ood aragteen anoo u tukanaya si la mida u tukada ayb qolyahan mutacasibada ah ee inta badan kutubta fiqiga waxay ku arkaan taqliidiya una tacasuba ama daliil hala haata ama yaysan waxay arki jireen uun diin u tahay walow xadiiska nebiga haba khilaaftee ayaa markii la yidhi war usallii farada salaati fulaan daliil u keena bay si walba intay yeeleen bay waxay ku soo waayeen axaadiistii nebiga isagoo rasuulku salaada ku gelayo usallii waxaa uun la helay helayoo nebigio salaada ku gelaya allahu akbar usallii meel waa loo waayay marka xataa a'immadii ku ijtihaaday usalliida meel way saari waayeen keliya waxay uun ku cileeyeen carabka iyo qalbigu ha iskaashadeen laakiin daliil naqliya waa saari waaye laakiin waxyaalaha kharaa'ibta waxaa ka mid mutacasibada soomaalida ayaa xadiidkan taxriifiyey oo waxay yidhahdeen usallii keena marka la yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii halkaasi ku jirtaa bay dheh wa hada min alcajaa'ib walgharaa'ib wax uga horreeyey wadaad soomaaliyeed lama hayo xataa wadaadkii soomaaliyeed hore ma dhihi jirine minka midkan hadda markii la yidhi war wax keen xananka muska la galay dabada la galay macnaha waxa weyaan taqriiban nusuusta inuu taxriifiyo bilaabay taasaa keen marka usaliidani ma aha usaliida salaada ay ku galaane aan daliilka lahayn ee middani waa ficil mudaaricoo nebigu uu leeyahay sidaan u tukado u tukada marka daliilu ma aha waa un taxriif nusuusta lagu ciyaarayo meel lagaga dhaxyo an cimraan bn xusayni radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi salli tuko qaa'iman adoo taagan xaalaad tahay mid taagan tuko fain lam tastaic haddaadan karinna oo taagnida kari weydo faqaacidan fasalli tuko qaacidan xaalaad tahay mid fadhiya fain lam tastatic haddaadan kari karin inaad fadhi ku tukato fa calaa janbin fasalli tuko calaa janbin dhinaca xaalaad u taallo adigoo dhinac dhinac u yaallo dhinac u jiif tuko wailaa haddaad kari weydo ilaad waxay u noqon calaa jambin wailaa haddaad dhinac inaad u tukato adoo dhinac u jiifa inaad tukato haddaad kari weydana fa faawmi markaa ishaar faawmi tilmaan markaasoo salaadii iyo afcaasheedii iyo dhaqdhaqaaqeedii uun tilmaan uun ku guda macna waxaa wariyey xadiidka albuhaariy buhaari baa wariy kadalika abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaai i iyo bayhaqiba way soo saareen xadiidka bukhaari uu wariyey ragga aan soo sheegnayna ay la wariyeen kuma jirto ziyaadada dambe ah wailaa faawmi wailaa faawmi bayna qawsayn geliya laysat fii saxiixi اlbukhaari walaysat fii kutub اlxadiis saas man saxix bukhari iskaba dhaaf xataa kutubta xadiidka laguma hayo jumladaas faawmi oo xadiidkaas cimraan ibni xuseyn ku jirta male ma jirto saas man sidaas daraaddeed ayaa nusakhda buluuqulmaraamka qaarkood xadiidku wuxuu ku yimid isagoo cidna uusan xaafidku u nisbaynin oo wailaa faawmi markuu yidhi rawaahu lbukhaarina lama dhihin hebel baa wariye muusan dhihin isagoo sumanlaawa abuu ah ka tegey sidaasi buluuqulmaraamka nusakhdiisa qaar ka mida ah saasaa ku taala xadiidku sumanlaaw noqonayaa marka lagu daro faawmi cid warisay lama hayo laakiin xadiidka saxiixulbukhaari weliye wuxuu ku egyahay fain lam tastatic fa calaa janbin intaasuu ku egyahay ziyaadadan dambe marka maxal ma leh maxal ma leh ayib siday baraarujinayaan imaamu sancaan iyo hayrkood sidaas daraaddeed baa fiqiyan marka loo noqdayo xadiidka diraayadiisa lafteeda wailaa faawmidu marxalo afraad ma aha ila marxalada hore taagni ku tuka lama dhihin haddaad kari weydana fadhi ku haddaad kari weydana adoo dhinacu jiifatug haddaad kari weydana ishaar ishaartaasi marka marxalo afraad maa wa ilaa waxay gelaysaa ama ruuxu markuu fadhiyana ishaaru ku tukan hadduu kari waayo afcaashii qaarka markuu dhinac u jiifana iimaa'an buu ku tukan labadaas hore unbay dhex gelaysaa mooye marxalo afraadoo ka madax bannaan ma ah waana u tegi doonnaa xadiis kale mana macnaha tilmaamay marka sidaas daraaddeed waa ilaa fawmidaasi xadiidka ka mid ma aha ayib xadiidkan cimraan bn xuseyn marka waynu soo marnay marar baynu soo marnay wuxuuna faa'iideynayaa haddii uu ruuxu keri karin inuu taagnida ku tukado waa inuu fadhi ku tukado waxaanu tilmaamayaa salaadda in laysu taagaayey inay farab tahay ciddii keri karta waay haddii uu ruux isagoo kari kara uu ka tago istaaggiina oo fadhiga ku tukadana salaadiisu waa buraysa lanna rukni buu ka tegey salaadda asaasi u ah salaadaasi waa tee waa salaadda fariidadaasaan hadda kahorba soo cadayna amaa salaadda sunnada ah ayada adoo kari kara inaad istaagtaad fadhi ku tukan karta sooma waan soo marnay xadiisteeda waan soo sheegnay laakiin ajirkii aad heli lahayd haddaad taagni ku tukato unbaad niskii heli markaad fadhi ku tukato arrintaana waxaa laga soo reebaya baynu nidhi nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh nebigu isagu hadduu taagni ku tukadiyo hadduu fadhi ku tukadaba salaaddiisu salaad buuxdaa loo qori jiray ama ummadda ayaga salaadda hadday fadhi ku tukadaan sunnana ay tahay iyagoo kari kara inay istaagaan ajirkii nuskii baa loo qorayaa ajirkii hadday taagni ku tukadaan loo qoraya nuskii baa loo qoraya taa marka salaadda naafilada iyo sunnada weeyaanoo adoo kari kara ayaad fadhi ku tukan karta amaa salaadda fariidada ah weeye ta aadan fadhiisan karin inaad taagnidiiba kari weyda mooye xadiikuna waa kii aan soo marnayo sababu ku yimido cimraan ibni xusein baa wuxuu qabi jiray cudurkan la yidhaahdo bawaasiirta markaasuu nabiga u sheegay salawatu rabbi wasalaamu aleyh rasuulkuna sidan kulutay ayb xadiidku marka waxaa laga faaidaysan shareecada yusrigeeda iyo fudaydkeeda maa jacala calaykum fi اddiini min xaraj diintan ilahay tabaaraka wa tacaala idinma gelinin ina addiina yusrun diintan waa diin fudud alxaniifiyatu samxa waa diin fudud oo ruuxa kolba duruuftiisa iyo tabartiisa bay axkaamta ku dhisaysaa iyo waxa lagu laasiminaya saas way marka kolba karaankaagay ku xidhanta faataquu allaha ma stadactum laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum waa xadiiska nabiga sal lay slm ruuxa kolba karaankiisa ku xidhanta saas way waxaa marka laisweydiinaya mashaqada hadday kugu timaado fadhiga aad ku tukan karayso oo taagnidii ay kaa dhacayso lagaa saamaxayo waa mashaqo ilaa heerkay ah ma waxaaga yarba haddaad dareentabaad yaro caasisan tahay fadhigaad kaga tukan karto maya taa lagama wada ee waxaa laga wadaa ama ruuxii maba istaagi karaba waa curyaan ama xanuun adag bahayo maba kici karaba aslanba faqaacidan way markaas ama wuu istaagi karaa laakiin inuu istaago istaaga ku tukada mashaqo adag baa ku jirta madaxa weyraya waa dhacayaa maalan gaadiid buu saaran yahay ma istaagi karo doon socotuu saaran yahay haduu istaago inuu dhacuba ka yaabi diyaarad buu saaran yahay oo maala waxa meeluu istaagaba maba leh bas buu saaran yaho loo istaajin maayo meeluu ku tukada maba leh ku istaago taagnima soma fain lam tastaic saqaacidan bay markaa soo gelisa iska fadhiis fadhigaa ku tukma ka markaad fadhiga ku tukan weydana adoo dhinac u jiif dhinac u jiifada waxaa soo gelaysa haddii dhinac u jiifka xataa aad kari weydo adoo qadaadqadaad u jiifaa tukan kadibna sujuuddii iyo rukuucdii iyo wixii waad ishaari ishaarada qaabkaad u ishaaraysana way noo soo socotaa wuu tilmaami doonaa macnaha haddii aad ishaaradiiba kari weydo ka war ishaaro inaad madax dhaqaajiso iyo inaad gacan dhaqaajiso midnaba way kuu suuroobeyda lakiin caqligaagi weli waa joogaa halkaasay culimada qaarkood falatay qaar waxay yidhahdeen wuxuu dhaqaajiyeyba hadduu ruuxu kari waayo salaadii o dhan ba waaba ka dhacaysaaba ra'yigaa sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah waa fogeeyey oo wuxuu leeyahay inta uu ruuxu caqligiisu joogo salaaddu ka dhici mayso laakiin sida uu u kari karo u tukan hadduu hal xubina dhaqaajin kari waayo markaasi qalbiguu ka tukani xataa hadduu waxba akhrin kari waayo qalbiguu akhrintii ka akhrin rukuucdii wuu niyoon sujuuddii wuu niyoon qalbigaasuu ka tukanaya inta qalbigiisu uu macnaha wax weeyaan uu dareenkii waayayo ama caqligiisu tegayo waxay soo gelaysaa buu leeyahay fattaquu llaha ma stadactum inta karaankiisa waa intaasuu le mana ayb nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka isagoo fadhiya wuu tukadayo sida saxiix bukhari keyrka ku taalla rasuulku sal lay slam lug buu ka murkacday intuu lugta ka murkacnaana fadhiguu ku tukan jiray sal maalin baa xataa isagoo tukanayay saxaabadu kusoo xidheen markaasay taagni iyagoo taagtaagan bay ku daba xidheen nabigu wuxuu u ishaaray faiista salaaddu ku jira wuu ishaaray way fadhiistay markaasuu nabigu wuxuu ku yhi sal l salaadii markuu ka baxay hadda mar dhow waxaad sigteen buu yidhi inaad samaysaan sida farisiyo ruum ay sameeyaan oo madaxdooda u sameeyaan lanna madaxdooduna way fadhiyaan iyaguna way isu taagaan soo ma imaamkiinu hadduu fadhi ku tukanayo la fadhiista buu nabig ur sal sl marka mar dambe maradulmowdkiisiina waa kii isaguna fadhiyey abubakarna uu daba istaagnaa saxaabaduna taagna masle khilaafiya way taasi macnaha lakiin waxa weyaan inaan isbaatina un rasuulku sal lay waslam inuu fadhina ku tukaday markuu taagnida kari waayey ummaddana nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh waaba kan yani waxa weyaan qowlka ugu jideeyey marka waa masale mashruuca wey wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaabka loo fadhiisanayo markaad fadhiga ku tukanaysana waynu soo barannay soo saas ma kaana yusallii mutarabbican wanagi soo marnay qaabka u fadhiinaysa oo qaabkii tarabuca wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay salam qaala wuxuu yidhi limariidin ruu xanuunsanaya nin xanuunsanaya ama ruu xanuunsanaya wuxuu ku yidhi salli calaa wisaada farama biha idin qoraya ya baa ah. buu ii qoray anig ma qaala nebigu wuxu uri sal lay sl limariidin nin ruu xanuunsanayo oo sallaa tukanaya calaa wisaadatin barkin korkeeda ku tukanaya faramaa markaasuu tuuray nebigu sal lay slam bihaa buu ka tuuray wa qaala wuxuuna ku yidhi salli tuko cala alardi dhulka korkiisa ku tuko in istaacta haddaad kari karto wa ilaa haddaadan kari karin oodan dhulka korkiisa ku tukan karinna fa faawmi ishaar iimaaan ishaaro wajcal waxaadna yeeshaa sujuudaka sujuuddaada akhfada mid ka hoosaysa min rukuucika rukuucda waxaa wariya xadiikaas albayhaqiyu baa wariyey bisanadin buu ku wariyey qawiyin oo xoog badan walaakiin saxaxa wuxuuse saxiixiyey abuu xaatimin abuu xaatim araazi ayaa wuxuu saxiixiyey waqfahu xadiidku inuu mawquuf yahay oo jaabir uu ku egyahayoo rasuulka uusan gaadhsiisnayn salawaatu rabbi waslamu calayh macne waxa weeye sixatu sanad iyo waqfigu mawquufnimadu macnaha isma tacaarudayaan cadidu isagoo saxiixu sanad ama qawiyu sanad ah buu haddana mawquuf noqon karaa sooma saas man marka abu xaatim wuxuu saxiixiyey xadiikuna mawquuf waxaase jira xadiis kale u kacaysa xadii kale u kacaysa waxaa ka mid ah xadiid ibni cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi cbdulahi bni cumar caada rasuulu lahi sal lay slm rajulan min asxaabihi mariidan nebigu wuxuu booqday nin saxaabadiisa ka mida oo xanuunsanayey wa ana macahu fadakhala calayh aniguna markaa nebiga waan la socday ninkiibuu rasuulku usoo galay wa huwa yusallii calaa cuudin isagoo qori korkii ku tukanaya laan iyo qori isu sordhigay buu ku sujuudaya fawadaca jabhatahu cala alcuud qorigiibuu wejiga saarahaya oo ku sujuudahaya fa awmaa ilayhi nebigu waa u ishaaray fa faaraxa alcuuda qorigii wuu tuuray wa akhada wuxuuna qaatay markuu qorigii tuuray wisaadatan barkin buu soo qaatay markaasaa rasuulku wuxuu ku yuri sal lay slam dacha iska daawi dacha canka dhaaf wisaadada lafteeda barkinta lafteeda iska tuur buu ku yidhi in istadacta an tasjuda cala alardi haddaad kari karto inaad dhulka ku sujuuddo fafcal wey macnaha wailaa haddaadan kari karinna faawmi imaan ishaar un shaar ishaaro un ishaar wajcal waxaadna yeeshaa sujuudaka akhfada min rukuucik sujuuddaadana waxaad ka dhigtaa mid ka hooseysa rukuucda abaraani baa soo saaray xadiidka ibn cumar yani waxa weyaan mucjam ilkabiir buu kusoo saaray sanadkiisuna waa qawi rijaaluhuna waa iqaat saas daraadee shekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix rijaaluhu kulluhum iqaat sida uu saxiixada ku xadiidkaasi marka ama mawquuf ha ahaado ama yani waxa weyaan musnad iyo mawsuul ha ahaadee ama musnad ha ahaadee xadiidku waxaa dhilah ama mawquuf ahaado ama marfuuc ahaado xadiidku shaahid buu leeyay shaahidka cabdulahi bni cumar xadiiskiisaasuna ku asaxaya xadiiku marka waa sugan yahay amaa diraayada iyo waxaa laga faa'idaysanaya xadiidka waxaa laga faa'iidaysan ruuxa xanuunsanaya in la booqdo waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya ruuxu haddii uu dhulka sujuudda la gaari kari waayo inaysan hamboonayn inuu shay kale intuu yani waxa weyaan ku soo dheeraysto ama uu kursi qaato oo ishor dhigo ama barkin iyo wax intuu qaato ishor dhigo ama laan iyo qori intuu samaysto ishor dhigo inuu markaa sujuuddii ku sujuudo iyaga korkooda taas lama ogola waxaa la rabaa sujuudda in dhulka lagu sujuudo sujuud dhulka iskale saas daraaddeed baa nebigu wuxuu yidhi salli cala alardi buui salli cala alardidaa waxaa laga wadaa waa min baab tacbiiri ilkulli wa iraadat iljuzi waay salli cala alardi bimacnaa usjud cala alardi waay dhulka korkiisa ku sujuud haddaad kari karto haddaadan keri karayninna waxba sujuudba dhulba wejigaba meel laba hadhigi intaad kursi korkii saari lahayd ama qori korkii saari lahayd ama barkin korkeed saari lahayd looma baahna mar haddaad dhulkii gaadi weydaye meeshaada adigoo jooga rukuucdii iyo sujuuddii ishaar ah, oo tilmaan uun kaga baxa mar haddaabad dhulka wejiga dhigi kari weyda macnaha oo see yeel rukuucda iyo sujuudda uun kala hoosaysiy baa markaad rukuucaysana waxoogaa foorarso inta ay kuu suurotoobi karta inaad foorarsato wejigaaga dhulka aad u dhoweyso markaad rukuucaysana intii ha gaadhsiinin hore ka yara soka mari ah, oo mar walba waxaa la rabaa inay rukuucdu hoosayso inta aad foorarsanayso waxaanu jeedaa sujuuddu inay hoosayso intaad foorarsanayso rukuucduna ay ka yara sokayso oyna meeshii gaadhin baa la rabaa macnaha saas weeyaan ayib sidaana waxaa qaba bacdu ahlilcilmi baa sidaa ku tegey oo in shay ruuxu uu dhulka yani waxa ka soo koreeyo inuu sujuudda la aado isagoon keri karayn inuu dhulka gaadho taasaa la diidaya sababtu waxa weeyaan waa ka xadiista faraha badan nebigu ku amray salawatu rabbi waslamu calayh ma in dhulka wejiga la tamkiiniyo haddii dhulkii suuroobi waayo waajibkaasi waa dhacaya waajibkaasi ha dhacee bedel buu leeyahy lanna waajibaadka shareecada qaar baa markay dhacaan aan bedel lahayn qaarna markay dhacaan bay bedel leeyihin bedelkiisiiba marka la aadaya badelkiisu marka waa uun in la ishaaro oo sujuudiyo rukuucdii u ruuxu ishaare kaga bax macna maxaa loo diiday waxaa loo diiday arrinkaa isaga lianna fiihi nawcun min altanatuc waatashadud nooc waxaa ku jira tanatuca ah. nooc yani waxa weye isku dhibid iyo diintii ruuxa isku cidhiidryahayo diinku waa yusr sooma halaka almutanaicuun waa ka nebigu sal l halaka almutanaicuun kuwa wax isku adkeeya oo rukhaskii shareecada iyo diinta fudaydkeeda qaadan waayo ad adayg un raadiya kuwaas waa halaagsamin bu rasulku yiri salawatu rabbi waslamu caleyh marka wabahasdhibin waxbaa hasdhibina aayar shareecada fududaysae ina allaha yuxibu an tu'ta rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'ta cazaa'imuhu ruksadan ilaahay qaado waxba ha wadin waxaad ku sujuudday aadeer ishaaro un kaga bax sujuuddaadiiyo rukuucdaada yusrigii shareecada qayb ka mid wa ah, marka baabu sujuudi sahwi waayrihi min sujuudi tilaawati washukri wuxuu baab u yahay sujuudi sahwi halmaanka sujuudiisa waayrihi iyo halmaanka ayrkii sujuudiisa oo halmaanka ayrkii muxuu yahay oo min sujuudi tilaawati ah qur-aanka akhrintiisa sujuudda ku soo aroortay washukri wa sujuudi shukri ah markuu addoonku nicmo helo sujuudu shukriga iyo markuu qur-aanka akhrinayo sujuudu tilaawada iyo sujuudda halmaanka ku timaado saddexdaasuu meesha baabiya wuu kala dambaysiin doonaa waa saddex sujuudood midi waxa weeyaan salaaddii markaad ku jirtay ayaa halmaan kugu yimid salaadii baad wax kala halmaantay halmaankaa salaadda dhexdeeda ku yimidi laba sujuudood buu sabab u noqdaa oo salaadda gadaasheeda lagala yimaado midda labaadna waxa weeye qur-aankii baad akhrinaysaa mawaadic iyo meelo waxaa jirta marka lays amray in la sujuudo sunnadana ku soo aroortay meeshaa markaad maraysaad sujuudaysaa ta saddexaadna waxa weeyaan nicmo ilaahay markuu ku siiyo oo nicmo kuusoo cusboonaato oo rabbi tabaaraka watacaala ku siiyo ayadana waxaa mashruuca inaad nicmadaas shukran lilaahi u sujuudo saddexdaa qayboodbu meeshu kaga hadlay wacan cabdillahi bni buxaynata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam sallaa wuu tujiyey bihim saxaabada ayuu wuxuu tujiyey aduhra duhurkiibuu tujiyey salaad duhur buu tujiyey faqaama markaasuu istaagay nebigu sal lay slam birakcatayni labadii ragcadood dhexdooda aluulayeyni ee u horreeyey labadii ragcadood ee u horreeyey markuu tukaday maxaa la rabay meesha oo in la geliyo atixiyaadkii sooma dhexe atixiyaadkii dhexe iyo intuu halmaamay buu ka istaagay walam yejlis mana uusan fadhiisanin faqaama annaasu dadkii waa istaageen macahu nebiga la jirankiisa way raaceen maadaama rasuulkii oo kacayba ay arkeen meelay kaga hadhaan ma jirto ila sharcigiibaa degahayo waxbaa la badeli karaayo waa inay raacaan xataa idaa qadaa markuu dhammaystay asalaata salaaddii markuu dhammeeyey oo uu ka faaruqay oo wantadara ay sugayaan annaasu dadkiina tasliimahu salaama naqsiga salaaddii markuu dhammeeyey dadkuna ay sugayaan inuu salaada ka baxo ayuu kabara markaa takbiirsaday allahu akbar buuri waalxaal huwa isagu jaalisun uu fadhiyo isagoo fadhiyo allah akbarya wa sajada wuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday allahu abar taas hal sujuud buu ku sujuuday wuu kasoo toosay allahu abar guud wuu ku noqday allahu abar guud wuu kasoo toosay allahu abar guud saasaa laga wada man wasajada wuxuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsanin intuusan salaada ka bixin oo salaamo naqsanin ayuu laba sujuudood la yimi uma markaa kadibna laba sujuudood markuu la yimi sallama ayuu salaamo naqsaday oo salaadii ka baxay ahraja waxaa wariyey xadiidka asabcatu toddobadii baa wariyey yani waxa w saxiixaynka yani bukhaariyo muslim iyo ahlu sunan alarbaca iyo axmed soma ayib wa hada lafdu lafdiganna lilbukhaariyi bukhaari buu usugnaaday lafdigan hadda meesha inoogu yaallana bukhaari baa iska wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo limuslimin muslim u sugnaatay takbiirsanayay nebigu fii kulli sajdatin sujuud kasta dhexdeeda walxaal huwa isagu jaalisun uu fadhiyo sujuud kasta dhexdeeda wuu takbiirsanayey wayasjudu wuu sujuudahay wayasjudu wayna sujuudayaan annaasu dadkii macahu la jirankiisa sujuudaya yani ziyaadada riwaayada muslim ay wadata waxa weye tii hore waxay ina tiri uun kabara wahuwa jaalisun wasajada sajdatayn riwaayadii bukhaari isagoo fadhiyo allahu akbar yidhi kadibna laba sujuudood buu la yimid wayasjud naasu dadkiina way sujuudayaan macahu nabiga la jirankiisa makaana maa nasya wixii uu halmaamay booskiisa oo min aljuluusi fadhiga ah makaana maa nasiya kii shayguu halmaamay bedelkiisii iyo booskiisii xaal u yahay oo min aljuluusi fadhigii ah labadaas sujuudoodii waxay gelayaan fadhigii uu halmaamay iyo ataxiyaadkii uu halmaamay booskiisiibay buuxinayaan man kelimada dambe marka waa mudraj waa mudrajo raawigan ku daray raawigan ku daray manaa siduu u fahmay labada sujuudood meesha ay gelayaan iyo salaada meeshay ka buuxinayaan iyo waxay badel ka yihiin siduu isagu u fahmay buu cabira man ayib xadiidkani xadiid cabdullahi ibni buxayna waxaa laga faa'iidaysanaya ruuxu hadduu fadhiga ataxiyaadka dhexe halmaamo inuu laba sujuudoodoo sahwi ah gadaal kaga kabayo intaa waynu qaadan labada sujuudoodna xadiidkan cabdullahi bn buxayna wuxuu inoo faa-iideeyey labada sujuudoodna salaamo naqsiga way ka horeeyaan halkaa khilaaf badan baa geli doona waa inaad kusii baraarugsanataan waxaana ka mid yahay axaadiista uu qabsaday alimaamu shaafici caleyh raxmatullah oo ku tegey sujuudu sahwigu sideedaba salaamo naqsiga way ka horeysaa axaadiis kaloo khilaafsan baan u tegi doonaa iyo aaraa ahlulcilmi kaleeto oo khilaafsan ra'yiga imaamu shaafici caleyh raxmatullah laakiin xadiidkan xadiisu daliishaday bay ka mid taho shaaficiyadii keyrkoodu leeyihiin muxuu ahaayey sujuudu sahwigu salaanta way ka horeysaa ayb waxaa kaloo xadiidkan loo daliishaday shaaficiyadu u daliishadaan ataxiyaadka dhexe inuu sunno yahay fadhigiisuna inuu sunno yahay mse waajibha xaggeed ka qaadateen buu yaa la yidhi inay sunno yahy waxaa laga qaatay bay dheheen haddii uu waajib yahay nebigu kamuusan tageen sujuudu sahwina kuma kabeene wuu u soo noqon lahaa imaam axmed caley raxmatullah isagu wuxuu maray waana sida sawaabkee shay laga tegayoo sujuudu sahwi lagu kabay intaasi kuma tusayso shaygu inuu sunna leanna lama haya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ataxiyaadka dhexe u kas uga tegay lama hayo amarna waa ku soo arooray in la ataxyaadsado amarkuna muxuu faaideeye wujubu faaideeye istimraariyada nebiga iyo weligii inuusan uga teginna way sii xoojin amaa halmaanku iyo kabidda sujuudu sahwiga dib lagaga kabay wax daliiloo tusayo ma jiro arinka noocaas waa inuu sunnanimo ku tusayo lanna waxaa dhici karaysa inuu waajib yahay waa musalaxaad fiqiga shayga haddii sujuudu sahwiga lagu kabi karayo waa sunno waa masale fiqiyo madhabi awa qaacidada lafteeda madhabi ah marka daliil lama cuskana waxa uun laisla ogol yahay haddaad halmaanto sujuudu baad ku kabi laakiin ma waxay kutusaysaa inuu sunno yahay maye waajib sujuudu lagu kabayna waa noqon karaa sunno sujuudu lagu kabayna waa noqon karaa daliil kalean u baahannahay marka markaan ka hadlayno ma waajiba mise waa sunna sooma halka lagama qaadan karo adiladii kale markaan aadnayna waxaan helay nebigo amray salawaatu rabbi waslamu caleyh iyo isagoo daa'imo weligii ka tegey sooma taasaa marka waxay xoojinaysaa madhabka imaam axmed caley raxmatullah oo odhanaya ataxyaadka hore waa waajib fadhigiisu saasaana sawaaba ah, saas u xoog badan an abi hurayraa radi alahu canhu qaala wuxuu ihi sallaa wuu tukaday annabiyu nabigu sal lay slam nebigu wuxuu tukaday ixdaa salaatay alcashiyi gelinka dambe labadiisii salaadood mid ka mid a ah, alcashiyiga waxaa la yidhahdaa qoraxdu markay zuusho laga bilaabo ilaa dhicitaankeeda laga gaaro qoraxdu markay samada kale barhkeeda xagga galbeedka wax yar ka aado xilligaa ka bilow ilaa qoraxdu ka dhacayso waa cashiyi marka ixdaa salaatay alcashiyi gelinka dambe labadiisii salaadood ee la tukan jiray midood ayuu nebigu tukaday muxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood buu tukaday oo meeshaas laba salaadood gasho waa salaada duhurka iyo iyo salaada casarka sooma labadii mid ka mida raawigu waa kala cadayn leeyahay ma duhurba mise casarba wuxuu ihi labadoodii mid ka mida ayuu laba ragcadood tukaday ayb uma kadibna markuu laba ragcadood tukaday sallama wuuba ka baxay salaaddii salamana uma kadibna qaama waa istaagay nebigu sal l sl qaama waa istaagay ilaa khashabatin qori xaggiibuu isu taagay oo fii muqadami almasjidi masaajidka xaggiisa hore ahaa khashabadu waa qori ama tiir ama yani waxa weyaan eh, shay geel laga soo gooyoo yaallo wey macna qori xagga hore yaallay ama tiir xagga hore yaallay yuu nebigu xaggiisa isu taagay salawaatu rabbi wasalaamu calayh fawadaca yadahu markaasuu gacantiisa saaray calayhaa khashabadii korkeed qorigii korkiisa ayuu gacanta saartay wa fi lqawmi meesha waxaa ku jirta nebigu sal ly sl washabaka bayna asaabicihi gacmaha intuu saa isu geliyey buu dhabankii dhafoonka saa u saaray si isaga oo murugsan oo kale waxbuu tabahaya waxbaa ku yara taagan laakiin wixii weli ma xusuusna ah, markay saxaabadii fawadaca yadahu calayha qorigii buu gacanta saaray wa fi lqowmi ragga dhexdiisana waxaa ahaayo qowmkii meeshaa joogay ku dhex jiray abubakrin iyo wa cumara cumar saxaabada raggii ugu odayeysanaa oo abubakr iyo cumar oo labadiisii saaxiib ah baaba meesha fadhiyaba odayaashii saxaabada fahaabaahu way ka haybaysteen nebiga haabaahu way ka haybaysteen an yukalimaahu inay nebiga la hadlaan arinta dhacday oo salaadii afarta ahaan jirtoo laba uu nebigu tukado ka baxay waa arrin su-aal mudan soo ma laakiin nebiga sal lay wasalam way ka haybaysan jireenoo su-aasha iyo hadalka iyo mayna kula degdegi jireen abubakar iyo cumar marka waxoogaa cagtaydiiu yar dhigeen wa kharaja waana baxeen saracaanu naasi dadka kuwoodii degdega badnaa ah, qolyahaynu xalay ka sheekeynayn oo assalaamu calaykumta xataa aan sugin horay u orda ayagu salaadii laba raagdoodba haddii la tukaday malaha alxamdulilahi ba dheenba waaba soo gaabatay kuwaaba dhaqaajseema iyagu ilan dadka qaarka macnaa ah waxa weye aan degdegaynin baa salaaddii maxaa ka maqaniyo nebigu mar isdhintay iyo maadaa halmaamay iyo ragganay u taallaa laakiin qoladii iyagu degdega badnaa waaba kaakaceenba waaba taga wa kharaja waa baxeen saracaanu nnaasi dadka kuwoodii degdega badnaa faqaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaatu salaaddii waa la gaabay usilad waa la ha asaradna waa dhhi kara usilad waa la gaabiye bay dheheen asalaatu salaadii waa la gaabiye iyag saas isu salaadii alxamdulilah afar bay ahayde waxyii baa yimido labay noqotay bay dheheen ah, saas iyaga isu qanci leanna waxaa laga yaabaa inaysan la ahaynba nebigaa salaad halmaami bala ah, halmaanbayba meeshaba sooba dhiganinba waxyigiina waa degayaa salaada intaa waxbaa laga bedelaya waxbaa lagu siyaadaynaya waxbaa la nusqaaminaya marka waxay is yidhahdeen salaaddii laba ragcadood baa laga dhigay waaba dhammaatay wa fi lqowmi ragga dhexdiisa waxaa ku jira oo kale rajulu nin ninkaasoo yadcuuhu uu ugu yeedho annabiyu nebigu uuugu yeedho sal lay aslam dal yadayn gacmo dheere nin nebigu uu ugu yeedho gacmo dheere lituuli yadayhi wa dadkao dhan laba gacmood buu wadaleyay sooma dadkao dhan waa dulyadayn maa fi dulyadin waaxid sooma laakiin dulyadayn waxaa loo yidhi liana cindahu maziid siyaaduu wataa dadka la dheeriy waana gacmo dheerdheerida gacmo dheer meesha naga ka dhahna wy wa fi lqowmi rajulun oo yadcuuhu nabiyu nebigu ugu yeedho sal lay slam dalyadayn ugu yeedhi jiray ayaa meesha fadhiyo ragga la fadhiya faqaala markaasaa wuxuu ihi ninkiibaa hadlayo yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow annasiita miyaad halmaantay am amase qusirati salaadu mise salaaddii baa la gaabiyey ma waxyibaa yimidoo waxbaa isbedelay mise halmaan baa kugu dhacay faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam lam ansam mana aanan ma halmaamin walam tuqsar lamana gaabinin ilaa iyo hadda nebigu wuxuu ku qanacsany inuu afartii ragcadoodba tukaday meeshaan waxaa laga qaadan bay dhahay shayga haddii aad yani ku qanacsantahay waad jasmin kartaa saa ma aha waad dhigi karta walow gadaal khaladkaagu kaga soo baxe laakiin markuu khaladkaagu dib ka soo baxo markaas kumsii adkaan may sooma laakiin siday kula tahay waad jasmin kartaa xataa cinda annaas ama fii nafsi almri wa fi lxaqiiqa khadaba ahaato laakiin haddaad jasmiso dembigaasu gaari maayo soo saas ma leanna waa waa nooc min alkhaa waa nooc min alkhata oo isagana laysuma qabto lam ansamaanan halmaamin buu nabi sal lay slam walam tuqsar lamana gaabinin faqaala wuxuu ihi bala iska badda iska badaaye labadaa mid baa jira waa nin adag ama halmaan baa kugu dhacay ama salaadii waa la gaabiye labadaa mid balaa iskaba dhaafay qad nasiita waad halmaantay marka wuxuu hubsaday mar haddaan xagga ilaahay isbedel ka imaanin ixtimaalka keliyata la jasmin karaayo waa inuu nebiga halmaan ku dhaca halkaana waxaad ka garanaysaa saxaabadu inay rumaysnaayeen nebigu inuu bashar yahayo wax halmaami karo balaa qad nasiita waad halmaantay bu fasallaa rakcatayn halka xadiiska marka iska soo gaabiye markuu sidaa ku yidhi ayuu nebigu sal lay slam saxaabadii kale weydiiye wuxuu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn war arrintu ma siduu gacma dheer sheegahayaan markaasa waxay dhn ha laba ragcadood baadna tujisay fasallaa nebigu waa tukaday markaa intuu istaagay ragcatayni laba ragcadood buu tukaday labadii ragcadoode dhimanayd buu tukaday uma kadibna sallama wuu salaamo naqsaday oo salaaddii uu ka baxay uma kabara sallama markuu salaamo naqsaday kadib kabara allahu akbar buu uma sajada wuu sujuuday mila sujuudihi salaadiisa markuu ku jiray sujuuddeedii mid la mid ah. mila sujuudihi sujuuddiisii hore mid la mida ah, xagga dherarka iyo qaabka sii la mida ah, ayuu sujuuday aw amase atwala ama mid kaba dheer sujuuddii salaada dhexeeda sujuud kaba dheer buu sujuuday uma kadibna rafaca kor buu usoo qaaday rasahu madaxiisa sujuudiibuu ka soo toosay fakabara wuu takbiirsaday allahu akbar wey uma kadibna wadaca wuu dhigay rasahu madaxiisa xageebuu dhigay dhulka oo uu sujuuday wey fakabara wuu takbiirsaday ayb uma wadaca rasahu fakabara wuu takbiirsaday fasajada wuu sujuuday mila sujuudii sujuudiisii hore mid lamida aw amase atawla ama mid ka dheer uma kadibna rafaca korbuu u qaaday rasahu madaxiisa oo sujuudiibu kasoo toosay wa wuuna takbiirsaday muttafaqun calayhi buhari muslim soo saay walafdu lafdigan inoo yaalana lilbukhaariy bukhaari buu usugnaaday wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexeeda waxay ahaad oo limuslimin muslim u sugnaatay salaata alcasri xagee wey meesha inuu yidhi salla nabiyu ixdaa salaatay alcashiy ayaa ruwaadda qaarkood waxay dhahdeen sallaa salaata alcasri saxiix muslimka macnaa waxa way inay casar ahayd bay xadideen riwaayo kaloo saxiix muslimka ku taallana waxay ahayd sallaa rakcatayni min salaati aduhri ah, qaarna waxay yidhahdeen salaadda duhur bayba ahayd saddex bay marka isugu khilaafsan yihin waxay ydhahdeen jasmiyeen salaaddu inay casar ahayd qolona waxay jismiyeen salaadu inay duhur ahay qolona way taradudeen ruwaadda ka midoo way hubi waayeen markaasaa waxay dhideen labada salaadood ee gelinka dambe midood warkasaasaga duduubeenba culimadu marka meeshaas waxoogaa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen alqisa mutacadid bay dheheen dhowr goor bay arrintani dhacdayo marna duhur bay ahayd marna casar bay ahayd halkaasay ka baxeen laakiin muxaqiqiintu say leeyihiin qisadu dulyadayn iyo qisadiisiiyo salaadan ku saabsani laba goor ma dhicin hal marba bay keliyatan waxay u baahan tahay riwaayaadka in la kala rajaxo waxaana ugu xoog badan xagga yani waxa weyaan xagga tarjiixa marka la aado casarka ugu xoog badan inay salaadu casar ahayd saasa uxoog badan man ayb xadiidkan fawaa'id aad u fara badan bay culimmada fiqiga iyo xadiidkuba ka saaraan oy kala soo baxaan qaadi ciyaad iyo ibnu daqiiq alciid iyo rag baaba cinaaye khaasa siiyey xadiiu dulyadayn fiki aad u fara badan baana ku jira ayb waxaa ka mida ah waxyaalaha laga faa'iidaysan hadduu ruuxu isagoo oo isleh salaadii waa dhammaysatay niyadiisa salaadii ka gooyo sidaana kaga baxo salaadii waxba noqon mayso niyana wuu kaga baxay qowlna wuu kaga baxay laakiin ismoodsiis buu ku jiraayo waa malaynaya waa khaldan yahay sooma laa tuaakhidna in nasiina aw akhطa'na qad facaltu laysu qaban maayo salaadaadii waad uun sii wadi waxaa laga qaadan sidoo kale ruuxu isagoo hadduu ishalmaansan yahay salaada dhexdeeda oo ama khata ama halmaan ama jahli baa wuxuu u geeyey salaada dhexdeeda inuu ku sheekeeyaba salaadiisa waa asaxaysaa iyadana ma burayso soma leanna nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh laba ragcadoodna waa soo tukaday iyo saxaabadu laba ragcadoodna waa u laaban tahay salaaddii dhexday kaga jiraan waana la sheekaynaya sooma ayib salaaddii ma burtay marka ma buri salaaddii intii horena waa sax bay ahayd intii dambena waa lagu daray sooma taasi waxaa laga qaadanaya hadalka ruuxa muktiga ah iyo naasiga halmaanka u geeyo dadka noocaasoo kalea ah, salaad dhexda hadday ku hadlaan kadalika jaahilkana ku dar salaada inayna waxba yeelayninoo way dhammaystiranayan waa macduuriin soo xadiiskii mayna soo mar mucaawiya ibnu xasan ah. xadiikii hindhisaad salaada nin ku hindhisay alxamdulilah markuu yidhi sida laga fahmay xadiiska yarxamuka allah u ee dadku markay gacad u gargaraaceen lagu dhihi jiray war maxaad iga firfirinay markay indhaha igu soo taagaysa ah, hooyadin idin weyday ah. nabigu sal salaad soo celi ma dhihin marka axkaam bay leeyihin sideedaba waxaa la yidhahdaa nisyaanka iyo jahliga iyo khaطa'a iyo meel kastoy galaanba ama masaladay gelayaan asli ha noqoto ama farci ha noqoto meel kastoy galaanba ruuxa cudurdaar buu ku helaya waxaa kaloo laga qaadanaya salaada sidaasoo kale ruuxu uu uga baxay waxna u laabnaayeen intii uu tukaday inta u dhiman unbuu ku dabadari mooye soo bilaabi maayo waana sida madhab aljumhuur ah soo bilow la dhihi maaye intii aad tukatay inta kuu laaban ka dabagey ubaa la dhihi adigoo maala nin garab fadhiya salaad duhura saddex ragcadood uu tukaday aadna hubto inuu saddex ragcadood tukaday ninkii salaadda markuu ka baxo waa inaad ku tirahdo warniyo saddex baa tukatay tuko ragcad baa kuu laaban hadduu murmoo yidhahdo war maya maya waa tukaday afartayba waan tukaday waranaa hubee saddex baa tukatay ood qanciso sheekadaaa dheer kadib halkii ragcadee u laabnayd unbuu ku daray soma yan ruuxan siday la tahay buu ku doodahaya hadalkaasi marka salaadii wax yeeli mahaye uun yabni calayha wixii uu ka tegay buu ku dabadaraya man wixi u laabnaa buu ku dabadara xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanaya axkaamta laga faa'iidaysan ay ka mid tahay sujuudu sahwigu inay salaanta gadaasheeda salaamanaska gadaasheeda waana midda uu hadda u keenay nabiguba markuu hadlay salaadda kama bixin markuu hadlay salaadiiba waa ka baxay buu le salaadda ha ka baxee waa isaga la tahay laakiin markan uu joogo salaadiisii qaar baa u laaban soo saas ma maadaama salaadaadii qaar kuu laaban tahay salaaddii baad ku jirtaa fii nafsi alamri xaqiiq ahaan salaaddii baad ku jirtaa laakiin say adiga kula tahay iyo fahamkaaga khaladkaa salaadii inaad ka baxday baad ictiqaadsanta soo saas ma marka fahamkaaga khaladkaa la qaban maayo salaadii waad ku jirtaa saas daraadeed baa intii laabnayd ku dar lagu yiri saas man ayb xadiidkani wuxuu faa sujuudu sahwigu wuxuu gelayaa markii salaada laga baxo kadib tii horena muxuu yidhi intaan salaada laga bixin buu gelayaa xadiidkii cabdullahi bn buxayna soo maahan ayb labadan xadiis marka waa iskhilaafsiin sooma kanna waxaa qaatay xanafiyada kana waxaa qaatay kaa waxaa qaatay hore shaaficiyada oo waxay yidhahdeen sujuudu sahwigu waa inay salaamo nafsiga ka horeyso kanna waxaa qaatay xanafiyada oo waxay yidhahdeen sujuudu sahwi oo dhan waa inay salaamo nafsiga ka dambayso oo salaada markay ka baxaan kadib ayaa haddana macnaha sujuudu sahwiga u takbiirsanaya ayib waa u tegi doonaa axaadiis kaleeto iyaduna qaarba mid ay waafaqsan yihiin sida lasu khilaafsan doona weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday abu daawuud waxaa u sugnaaday faqaala wuxuu yidhi nebigu sal lay aslam asadaqa ma run buu sheegay dulyadayni dulyadayn ma run buu sheegay war gacma dheere ma runtiibaa buu nebigu sal lay slam faawma uu saxaabadu way ishaareen ay nacam haabay u ishaareen faawmauu way ishaareen oo nebiga waxay u tilmaameen iyagoon afka kaga hadlin fa faawmauu waxay ishaaro nebiga ku fahansiiyeen ey nacam ha wahiya riwaayadan odhanaysa fawma-uu fi saxiixayni bukhaari iyo muslim bay ku jirtaa laakiin bilafdi bay ugu jirtaa faqaaluu lafdiga saxiixaynka ku jira muxuu yahay markuu ku yidhi war dulyadayn ma runtiiba saxaabadu ma madaxay ruxeeno saasay dheh fawma-uu haddii la yidhahdo saas way macna mayna hadlin waa riwaayada saxiixaynkuna waxay tidhi faqaaluu waxay dhaheen way hadleen waa saasaana sawaaba nebiga sal ly sl waxay ugu jawaabeen hadal eh ishaaro ma ahayn ayb laga yaaba qaarkood inay ishaaro bixiyeen wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo abi daawuud u sugnaatay walam yasjud nebigu ma sujuudin sal lay aslam xataa yaqanahu allahu ilaa uu alla yaqiin u siiyey uu yaqiiniyey tacaala korhaya daalika arrinkaa uu yaqiin ahaan rabbi tabaaraka wa tacaala uu u siiyey ilaa alle uu yaqiinta arintan gaadhsiiyey oo si hubaal ah uu qalbigiisa u geliyay ama waxyi ugu sheegay nebigu ma sujuudin yani sujuuddiisu waxay ahayd markuu yaqiinsadayo xagga rabbi yaqiintuna uga timid kabid buu sujuuday riwaayada abi daawuude sidaa leh sanadkeeda waxaa ku jira nin la yidhahdo moxamed ibnu kaiir athaqafi waa nin saduuq kaiiru ala ah saduuqun kaiiru lhala ziyaadadiisu marka waa daciif weliba dacfigeeda waxaa sii xoojinaya waxa uu khilaafay nin la yidhahdo saalix ibnu kaysaan oo iqa ah oo xadiidka ku wariyey xataa laqaahu nnaas ilaa ay dadku u sheegeenoo hubaal uga dhigeen oy nebiga u warrameen in uu laba ragcadood uun tukaday markaa unbuu sujuudu sahwi la yimid sidaas daraaddeed baa waxa weeye ziyaadadaasi waa ziyaada munkara limaada lianna nin daciif ah baa la keliyoobay oo iqaadkii kaleo dhan ku khilaafay ma marka walam yasjud xataa yaqanahu allahu tacaala dalika ma sugna iyadu waxaase ka xoog badan lam yasjud xataa laqaahu nnaas taasaan xadiid saxiix kutusaya ma bilyadayn baa u sheegay saxaabadana wuu ka hubsaday marka dadka nabiga sal lay slam u sheegay ee uu xaggooda ka hubsaday wuxuu ka hubsaday saxaabadee xagga rabbibaa hubaashu uga timid lafdiga odhanaya waa lafdi ziyaad amana sugna iyaadada iyada waa aciif wacan cimraan bn xusaynin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam sallaa bihim wuu tujiyey sallaa wuu tujiyey bihim saxaabada ayuu tujiyey fasahaa markaasuu sahwiyey oo ismoodsiiyey fasajada markaasuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna laba sujuud markuu tashahada wuu ataxiyaadsaday uma kadibna sallama salaadii buu ka salaama naqsaday oo uu ka baxay macnaha rawaha waxaa wariye abu daawuud baa wariyey watirmidiyu waxasanahu tirmidi xasan buu ka dhigay waalxaakimu xaakimna waas wariyey isaguna wasaxaxahu wuuna saxiixiyey kadalika waxaa soo saaray xadiidka ibni xibbaan ibni khusayma iyo bayhaqi xadiidka sanadkiisu waa xoog badan yahay asalkiisuna fii saxiixi muslim buu ku yaallaa ayb laakiin uma tashahada lafdigaas uma tashahada lafdigaasi waa munkar bimacnaa waa daciif oo waxaa la keli noqday nin la yidhahdo ashcat ibni cabdilmelik alxumraani oo ibni siriin ka warinaya wuxuu khilaafay ilaa ka badan toddoba nin oo min xufaad wa iqaati alxadiid aimadii xadiidka ah ka mid yahay maala shucbe wahayb ibnu culaya hushaym xamaad ibnu zayd yaziid ibnu zurayc iyo rag badanoo noocaasoo kale aima abuu khilaafay oo ziyaadadaa uma tashahada ah ninkaasaa la gooni noqday sidaas daraaddeed baa ziyaadadaa waxaa shuduud ku xukumay alimaam albayhaqi ibnu xajar iyo sheekh albani iyo keyrkoodba muslim iyo cawaanana way ka jeedsadeen oo xadiidka intay wariyeen bay ziyaadadaas aynan haba yaraatee ku darin ayb saas daraaddeed ba waxaan leenahay uma tashahada waa daciif ma sugna waxaana la dhihi karaa xaakim iyo dahabi iyo ibnu turkumani iyo culimo la midii ziyaadada tasxiixinta ay tasxiixiyeen sax maaha ziyaadadu waa ziyaada shaada ninkaasaana la keli noqday oo ka mida dadka aan tafarudkooda la xambaari karin ama la qaadan karin macnaha saas wey xadiidkuna wuxuu faa'iideynayaa nebigu sal ly wasalam intuu sahwiyey inuu labadii sujuudoda sujuudu sahwiga la yimid labada sujuudood ee sahwiga marka lala yimaad waa in salaada laga baxa maahay meeshaas wuxuu keliyey labadii sujuudood kadib haddana ataxiyaadsaday ataxiyaadkaa kadib buu salaaddii ka baxay masalada marka aan diidanna leenahay xadiidka siyaadadaas daciifay ku tahay waxa weeye in labada sujuudoode sahwiga gadaashooda ataxiyaad la geliyo taasaa daciif oo hal ataxiyaad unbay salaadu leedahay ataxiyaadka salaada bas labada sujuudood markii lala yimaado ataxiyaad labaad meeshaa kuma jiro salaama nafsin wey sooma ziyaado xadiidkani marka wuxuu geliyey uma tashahada sujuudu sahwiga gadaasheeda ataxiyaad buu geliyey kadib buu salaama naqsaday ziyaadada ataxiyaadka labaad ah baa marka daciifo ah oo macnaha shaada ama munkara ah, oo aan sugnayn macna wasawaabu waxa weye sida jamaahiirta ahlucilmigu ay qabaan axaadiidta kusoo soo sujuudu sahwiguna isku waafaqsantahay oo ah hal ataxiyaad oo ka salaada basaa jira labada sujuudu sahwi gadaashooda ataxiyaad kuma jiro ayb an abi saciidin ikudri radi alahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi idaa goortii shaka uu shakiyo axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa dhexdeeda markuu shakiyo salaaddii dhexeedaa shaki ku dhashay oo falam yadri uusan ogaanin shakadaasay sii fasiraysaa hadalkan oo falam yadri uusan ogaanin oo garan waayo kam imise ayuu sallaa tukaday alaaan saddex miyuu tukaday am amase arbacan miyuu tukaday hadduu kala garan waayo hadda waa iska miaal eh waxaa kaloo noqon karta awaaxidatan salla am itnatayn saana way noqon karta sooma aalaaan ah. salla am arbacan afintayni salla am alaaan kulli waa edgeli karta manaha ayib ida shaka hadduu shakiyo axadukum midkiin fii salaatihi falam yadri uusan ogaaninoo garan waayo kam imise ayuu sallaa tukaday aalaaan saddex miyuu tukaday ama mise arbacan falyatrax ha tuuro ashaka shakiga ha iska tuuro wixii uu ka shakisan yahay ousan hubin inuu sameeyey ha tuuro ha ka soo qaado isagoon oo kale walyabni hana ku dul dhiso ha dhiso salaadiisa ha ku dhiso calaa mastayqana wixii uu hubo saas man haddaad saddex iyo afar aad ku shakido inteed hubtaa ya saddexdaad hubtaa teed ka shakisan tahay ta araad baa ku sheegsan falyaraxi shakata afraad tuur inaadan tukanin ka soo qaad walyabni calaa mastayqana saddex baad hubtaaye iyagaa uun ku duldhiso wixii ku laabnaa la imu laba iyo mid markaad ku shakadana mid baad hubtaa talabaadeed ka shakisan tahay tuur oo ka soo qaad inaadan tukanin tii aad hubtay uun ku duldhiso wixii kuu laaban dib kala imu saasa xadiidka laga wada uma markaa kadibna yasjudu sujuudi sajdatayni laba sujuudood buu sujuudaya qabla an yusalima intuusan salaamo naqsanin yuu marka labadii sujuudada sahwigan la imaanaya fain kaana hadduu yahay marka laba mid wey marka markaad afar iyo saddex ku shakisnay haddii ay xaqiiqatulamri marka la fiiriyo afar ay ahayd ood mid shanaad dib kaga dartay dhib ma leh haddii ay saddex ahaydoo xaqiiqadu oo tii afraad ku dartayna waa un salaadaadii oo dhammaystirantay soo ma waxaa laynoo sheegayaa marka sideedaba sujuudu sahwigan iyo xikmadda ku jirta fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday hamsan shan hadduu tukaday oo intuu yaqiintii ku dhisay ragcad shanaadoo uu isagu uusan markaa ismoodsiinahaye laakiin uusan hubin meesha soo gashay shafacna fain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday hamsa san shafacna labadii sujuudu sahwi waxay u shafcinayaan lahu isaga salaatahu salaadiisiibay shafci uga dhigayaan salaadiibay tirada isdheer ka saarayaanoo tiro qaybsami kartay ka dhigayaan ayb wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday tamaaman dhammaystirnaan oo afar bayba noqotayba saddex bay xaqiiqadu ahay tii uu ku darin afar bay ku noqotay kaanataa markaana labadii sujuudood waxay ahaanayaan tarkiiman dulayn lishayaani shayaanka la dulaynaya tarkiimka macnaa waxa weye ilsaaqan lianfihi biruqaam sankiisa ayaad carada ku dhajinaysa raima anfuhu soomay rakhima anfuhu sankiisa ayaa boodh dhacay oo boodhka iyo dhulka ku dhacay sanku waa meelaha bini aadamka ugu sharaf badan sooma ruuxu markuu dulloomaa luqada carabiga waxa la yidhahda sankiisaa dhulka iyo boodhka ku dhacay saasaa la yidhahda marka tarkiiman waa dullayn baa laga wadaa dullayn iyo ihaanayn shayddaanka ihaanayn xadiidkani wuxuu inoo sheegay salaada dhexdeeda haddii shaki kugu yimaado shakigaasi inuusan wax kasoo qaad lahayn waxaad hubtiya yaqiin unbaadna ku dhisi waana axaadiista laga qaato qaacidada fiqiga caanka ah ee la yidhaahdo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiin waxaa ahayd in afar ragcadood lagugu lahaa ma yaqiintii waxaad haysaa saddex inaad tukato midii afraad waad ka shakisan sooma ma aadan tukanin ilaa yaqiin la helo inaad tukatay ah yaqiintii hore unbaa la taagnaanaya oo inaadan tukanin ah saas man marka yaqiin yaqiin baa looga baxaa ama shaki yaqiin baa looga baxa w man shaki yaqiin baa looga baxa taasay macnaa wax weyaan ayay kutusaysa waxaa kaloo inoo faa'ideynaya xadiidku labada sujuudood ee sahwiga ah waxay gelayaan oo xadiidku inoo sheegay labada salaama nafsiga ka hor soma xadiiskiisu waafaqsan yihi xadiikii cabdullahi bni buxayne ee baabka ku bilaabay sooma oo imaam shaafici uu qaatay xadiiskaysu waafaqsan yihi labada sujuudood xikmadoodu xadiidkan inoo sheegay iyo faa'iidada ku jirta labada sujuudood hadday salaadii ragcad siyaada ah gashayna ragcadda siyaadada ah salaadii waxay ka saaraysaa labada ruku sujuudood ilan ragcadoo kale ka dhigan yihin labada sujuudood witirnimadiibay ka saarayaanoo shafci bay ka dhigan salaaddu markay afar ragcadood tahay waa shafci shafciga waa waa tirada qaybsami karto laba u qaybsami karto watriga ama witirkaa ka horjeedo waa tirada aan qaybsamin salaadaha marka afar afarta salaadaha afar afarta waxaa loogu talagalay inay shafci ahaadaan kama soo qaar salaadii marka afar baa hubaal ahayd mid sanaad baad ku dartay salaadaadii soo witir ma noqon maxaa la rabay inay noqoto marka shafci labada sujuudood faa'iidadoodu markaasoo kale waxa weeye salaaddii bay watarka ka saarayaanoo shafci ka dhigayaan haddii salaadda wax siyaadaa ayna ku jirinoo afar ay ahayd ragcaddan dambe ku dartay ay tii afraad ahaydoo wax siyaadaa ayna gelinna labadii sujuudood la-aan noqon maayaane shaydaankii ku waswaasiyey bay madfac iyo saaruuq ku yihiinoo dullaynayaan marka marnaba faa'idalaan maaha ama salaaddii bay kuu shafcin witirka noqotay ama shaydaan bay ihaane iyo dulle u yihiin oo shakiga salaadda dhexeeda gala in yaqiin looga baxaya ah kadibna salaada wixii laabnaa laga daba keenaya ah madhabkaasi waa madhabu jumhuuri alculamaa maalik shaafici iyo axmed iyo jumhuurta qaba iyo weliba xanafiyada bacdu taabiciin iyo aimada qaarkood baa waxaa laga wariya inay yidhaahdeen salaadaada haddii shakiba galo ka bax salaadiisii waliidba ma lehe intaad ka baxdo salaad cusub soo bilow warkaasi warka xasan walow bacdu ahlicilmi haba qabaan xadiiskuu radinayaa saas man ayib وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعوudi رضي الله عنه qال wuxu uhi صلىa wuu tukaday rasuل الlahi sl ليه وsلم rasuulka ayaa salaad tukaday falamaa goortii sallama uu salaamo naqsado salaada ka baxay ayaa qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow axadaa ma waxaa soo darriyey oo dib ka yimid fi salaati salaada dhexeeda shay-un shay ma waxbaa salaada ku cusubo aan horey u jirin qaala wuxuu ihi wamaa daaka kaasi muxuu yahay maxay tahay arrintaas maxay tahay waxaad sheegaysaan macnaha qaaluu waxay yidhahdeen sallayta waa tukatay kada wa kada kaas iyo kaas saa iyo saa saa iyo saasaad u tukatayo waxyaabahaasaad kudhis qaala wuxuu ihi fatanaa wuu laabay rijlayhi labadiisa lugood buu nabigu laabay sal lay aslam wastaqbala wuuna qaabilay alqiblata qibladana waa u jeesaday fasajada markaasuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna sallama wuu salaamo naqsadoo salaadii uu ka baxay uma kadibna aqbala wuu kusoo jeesaday cala annaasi dadkuu soo qaabiliyey biwajhi wejigiisa soo qaabiliy kusoo jeediyey faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam inahu amar yashaani low xadasa hadduu soo dariyo fi salaati salaada dhexeeda shay-un wuxuun hadduu soo dariyo dib kaga yimaado oo wuxuun xagga rabbi ka yimaadoo la badelo amba'tukum waan idiin warrami bihi isaga wixii isbedela yimaada anaadan idinka aamusayninoo waan idiin sheegi walaakin inamaa laakiin inamaa ana anigu basharun bani aadan u baan ahay bashar un baan ahayo milukum idinkoo kale ah qul inamaa ana basharun milukum idinkoo kalean ahay inaga dhankee buu inagala mid yahay xagga aadaminimada inagu inagala mid yahay malagna ma aha malaa'igna ma aha nuurna kama samaysna jinna ma aha inamaa ana basharun milukum idinkoo kalena aadam buu ka soo jeedaa nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh saas man saas daraaddeed baa maquulada qoladan qullaad mutasawifadu ay kutubtooda ku qoraanoo mawliidka iyo meelo fara badan ay ku qoraan oo nebiga sal ly wasalam in laga abuuray nuur laga abuuray ah waa maquulo oo gaf weyn ulwi iyo xadgudub weyn waay nebigu bashar buu ahaa ee malag ma ahayn nuurna kama samaysnay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam inahu low xadata fi salaati shayun salaada dhexeeda hadduu wuxuu soo dariyo amba'tukum bihi waan idiin warami walaakin inamaa ana basharun bini aadam baan ahay oo mislkum idinkoo kale wixii cawaaridii bini aadamku ku imaanaysay marka wax ka sheegay ansa waan halmaamiyo kamaa tansawna saad wuxu halmaantaan oo kale sida idinkaba halmaan idinku yimaado baa anigana halmaan iigu imaan ee faydaa goortee nasiitu aan halmaamo fadakiruunii ixusuusiya bu nabig sal lay slam waidaa shaka hadduu shakiyo axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa dhexeeda hadduu shakiyana falyataxara ku dadaalo asawaaba sawaabka ha ku dadaalo sawaabka sida ay tahay sida saxda ah, inuu heli karo ha ku dadaalo falyutima ha ku dhammaystiro calayhi sawaabka korkiisa uma kadibna liyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood ha sujuud xadiidkan waxaa laga qaadan fawaaidda laga faa'iidaysan ka mid a ah. imaamkaaga wixii isagu uu haysta inayna salaadiisa burinaynin waa ku raacay istiqraa' marka lagu sameeyo iyo baadhis iyo tatabuc axaadiista nebiga sal lla alay wasalam waxaa laga qaadan imaamkaaga wixii isagu uu isleeyahay salaadaada ma burinayo hadduu sameeyo adiga waad ku raaca adiga waad ku raacay allaahumma haddii ay tahay mas'ale markaasi itifaaqoo laysku waafaqsan yaho hadal ka noolayn taasi markaasi waxay ku raaci maysa waad baraarujinsan utagi doona insha allah tacala saxaabadu marka nebiga way ku raaceen markii uu halmaamay oo uu salaada siyaado ku daray way ku raaceenoo mana ayna baraarujinina way siduu sameeyey inbay ka daba sameeyeen laakiin haddoo kale imaamku hadduu isagoo halmaan iyo ismoosiis ku jiro salaaddii uu ziyaadaad ku daro ama nuqsaan geliyo dadna ku daba tukanayaan waa la baraarujin somayna soo mare subxaana allah baa la dhihi ilaa uu khadka ku soo dhacana subxaana allahi baa lagu wadi hadduu intuu dhaga adaygo uu iska socdo dadka qaar baa taas oo isagu siday la tahay uun iska wado inaad kuwa wareersan yihiin kulu goyn ragcad shanaad buu isaga kacay subxaan allahidina dhag buu jala usin waay maxaa la samaynaya marka la raaci maayo lanna saxaabadda nabiga waxay ku raaceen waxyigii amaa wax isbedeleen bay islaamen waxyigaa degahayey laakiin inaga maxaa waxyi inoo degahay wadaadku inuu khaldan yah wa inoo muuqataa soma la raaci maayo culimada qaarkood waxay leeyihiin waa la sugiyo intaad ataxiyaadkaaga isaga fadhiisataa sugi markuu soo noqdo oo ataxiyaadka usoo noqdo tiishan hadduu soo dhammaysto ataxiyaadka yimaado oo uu ataxiyaadsadaad la salaamo naqsan isagana salaadiisi waa sax dadkuna salaadoodi waa sax isaguna salaadiisii waa saxoo subxaan allaahidu hadday la qumanaan weydo wuu ka socon oo danni iyo malu wax ku dhisay ay la ahayd soo ma salaad sax bay noqonaysa dadkana salaadoodii waa saxoo imaamka inayna ku raacin salaad ragcad siyaada ah iyadana waa sax saas man laakiin imaamka si aan khilaaf iyo kala gooshi u dhicinna sujuudda ataxiyaadka ha lagu sugo ha lala naqsado lianna alkhilaafa sharun soma alkhilaafu shar laakiin dadka qaarkood waa isaga raacano waa nooc jahli ah qaarna way ku raacaan qaarna waxaaba laga salaadaba inay ka goostaan oo iskaba tagaan ayb taasi waa mid waxaa kaloo iyadana laga faaideysano xadiidkan faa'ideeyey labada sujuudoodee sahwigii inay salaamo nafsiga ka horeeyaan sooma kana wuxuu xoojiyey xadiidkii dulyadayn sooma xadiikii dulyadayn isaguna xoojinayaayo labada sujuudood waxaan dhihi lahay salaamo naqsiga way ka hore ha soo saas ma way ka horeeyaan may wuxuu xoojinayaa xadiidkii ibnu baxayna xadiidkii hore ayb xadiidka waxa uu inoo sheegay oo kale laga faaidaysanaya falyataxara sawaaba salaadii hadduu shaki kaa galo waxaad isku dayeysaa inaad heli karto maxaa sax markaad dadaasho dadaasho dadaasho dadaasho ood u fiirsato ood maskaxdaada ka shaqaysiiso haddii sawaabkii kuu soo baxo oo afar iyo waxaad ku shakisnayd afar iyo iyo saddexoo kalead ku shakisnayd waad u fiirsatay u fiirsatay u fiirsatay waxaa kuu soo baxday inay saddex ahayd ama afar ahayd sawaabkiibaabaad heshayba sawaabkii haddaad heshay intaa salaada ku jirta haddaad sawaabkii heshay markaa imaan mayso xadiidkii hore ee ahaa falyatrax ishakka waliyabni calaa ma ma ynaan noqonayso markaa ee waxay noqonaysaa sawaabka kuu soo baxay baad ku camalfali kadibna labadii sujuud istaagay baad dib kala imaanaysa saas ma marka la leeyahay falyatrax walyabni calaa mastayqana waa goorma waa markii waxba kuu kala cadaan waayonoo shakigii kugu bato ood kala rajixi kari wey ma markaas kala rajixi kari wey laakiin intaad u fiirsato hadday kuu soo baxdo shakigii kadib waxaad hubi karta oma hubaal u dhow hadday kuu soo baxdo sawaabkaas dambaad wax ku dhisi labadiis sujuudoodna waad la imaan saasay bacd muxaqiqiin u kala qaadayaanoo labada xadii xadiika abu saciidin khudri xadiika cabdillahi mascuud laba masale kukaasabtaan xadiidka odhanaya shakiga tuur waxaad hubtana wax ku dhis kaasi waa markaas shakiga rajixi kari wey sawaabkana garan wey xadiidkanina waxa weeye waa markii intaad fikirtood u fiirsatay ay kuu soo baxday sawaabkii kuu soo baxay markaas sawaabka kuu soo baxay sawaabkaad qaadan labadii sujuudu saawina waad la imaanaysa macna ayib masaladaas ayaduna taas weye ama maslada ku saabsan masalada ku saabsan muxuu ahay labada sujuudu sahwi ma waxay ka horeeyaan salaamo naqsiga mise way ka dambeeyaan sida axaadiista daahirkeedu isugu khilaafsan tahay bay a'imadii iyo culimaduna isugu khilaafsan dhowr ra'yi baana masalada laga qabaa madhabka shaaficiyada waynu naqaanaa waa kaan garanayno intaan salaada laga bixin ayaa labada sujuudood lala yimaadaa sooma salaamo naqsiguna waa ka dambeeya sidaana xadiidka cabdulahi bnu buxayna iyo keyrkiibaa kutusaya ayb shaaficiyadu halkaasay mareen ama salaada shakiga galay iyo sahwiga galay siyaada ha ahaado ama nuqsaan ha ahaado ayagu halkaasay ku fadhiisteen niman xanafiye la yidhahdaa ka horjeedo cagsigoodaho waxay yidhaahdeen sujuudu sahwi oo dhan salaamo naqsiga way ka dambaysaa bay dhaheen casal waxa wey shaaficiya markaad asalaamu calaykum salaada ka baxdo kadib unbay sujuudu sahwigu imaanaysaa xanafiyaduna halkaasi mare maalikiyadu iyagu waxay mareen imaam maalik caleyh raxmatullah salaada waxa galay hadday siyaado tahayna siyaada hadday tahay waxa salaada galay sahwiga galay hadduu siyaado yahayna sujuudu sahwigu salaamo naqsiga ha ka dambeeyo salaadda waxa galay hadduu naqsi yahayna sujuudu sahwigu salaamo nafsiga ha ka hormaro tafsiilka waxaa geliyey imaam maalik caleyh raxmatullah masaladu marka waa masale khilaafiya xanaabilada imaam axmed asagu wuu ugu dhow yahay isagu ugu dhow yahay wuxuu maray meelaha ay soo aroortay nebigu inuu sujuuday meel walba yani meesha uu ka hormariyey salaamu naqsigana salaamo naqsigii aan ka hormarino meesha uu salaamo naqsiga ka dambaysiiyeyna aan ka dambaysiino wixii ka gedisan oo meelihii nebiga soo aroortayee uu sujuuday aan ahaynoo cusubna oo isaga xadiisiisa aan lagu hayninna salaamo naqsiga ka hor aan ka dhigno tasiirkaa iska leh imaam axmed caleh raxmat ullah bimacnaa waxa weeye xadiidkii ugu horreyey xadiidkii dulyadayn markii uu nebigu sal lay wasalam labadii ragcada ee dambe ka shakiyey inuu tukaday saasoo kale hadday dhacdo maxaan samaynaynaa sidii sujuudayn xadiidkiisa meeshuu sujuudda geliyey baan gelinayna xadiidkii cabdulahi ibnu buxayna isagana markuu sahwiyey oo uu ka istaagay ataxiyaadka dhexe salaamo naqsiga ka hor buu sujuuday soo maa taana halkaasaan gelinaynaa haddayn ugu dhacdo wixii axaadiista lagu hayo ee soo arooray meesha uu sujuudu sahwiga geliyey baan gelinaynaa meelaha meel aan ahayn hadday sujuudu sahwigu ku tim hadday sahwigu ku yimaadoo galana labadii sujuudood markaa waxaan gelinaynaa salaama naqsiga ka hor ma la fahmay ra'yiga imaam axmed aqba ra'yiga imaamu axmed baana ugu xoog badan laakiin wax yar waxaa la gelinayaa tacdiil yar baa la gelinaya tacdiilka yarkee la geliya waxa way bacdu almuxaqiqiin madhabkay marayaano meesha uu yidhi wixii aan nas ku soo aroorin oon axaadiista laga helin salaamo naqsiga ka hor ha la sujuudo meeshaasaa wax yar la tacdiilinaya waxaa la odhanayaa wixii aan nas ku soo aroorin iyo meelaha aan nas loo haynin addoonku waa mukhayar mal inuu sujuudda inuu salaamo naqsiga ka hor sujuudona wuu heli karaa salaamo naqsiga kadib inuu sujuudana wuu heli karaa lianna kulli banaanideeda axaadiistaad kutusaysa ma ra'yiga ugu fiican marka waa kaa meeshii nas leh naska ha la qaato meeshuu nebigu geliyena ha la geliyo salaam naqsiga ka hor ama kadib wixii aan nas lahayn oo sahwi yimaada ruuxu khiyaar buu u leeyahay hadduu geliyo salaamo naqsiga ka horna waa sax hadduu salaamo naqsiga kadib geliyona waa sax madhabka adiladu isugu imaan karto ee ku kulmi karayso waa ka isagaa wey bacd muxaqiqiin oo culimada ka mid a baana sidaa maraya saas man masl tafsiilkaas ma ku jir alimaam bayhaqi caleyh raxmatullah sidaasu maraya imaam bayhaqi ra'yisaa ku dhow waa aimada shaaficiyada isagu wuxuu leeyahay waxay kutusaysaa axaadiista marka laysu geeyo jawaazu lamrayn labada arrimoodba inay bannaan yihin muxaqiqiinta shaaficiyada iyo culimada shaaficiyada in badan oo ka midaana sidaa qabta buu le imam bayhaqi caleyh raxmatullah saas marka inagu haddaynu baranay in salaamo naqsiga ka hor la sujuudo haddii salaadii inta laga baxo kadib laga dambaysa sujuudu sahwiga waxba lama hadlaynin ah, waxba lama hadlaynin sunnadiibaa sidaas teenan aan wadanay shaaficiyaduna iyaduna waa sunno wax dhibaataa male ayb wa fii riwaayati riwaayo dhexdu waxaa ku sugnaatay oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaatay falyutima dhammaystiro salaadiisa uma kadibna yusallimu wuu salaamo naqsan uma kadibna yasjudu wuu sujuudi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday min xadiisi ibn mascuud wey ana nabiya nebigu sal lay slam sajada wuu sujuuday sajdata yasahwi sahwiga ama halmaanka labadiisii sujuudood bacda asalaami salaama nasiga kadib walkalaami iyo hadalka kadib isagii saxaabadu markay wada hadleen kadib ee uu salaama naqsaday salaama naqsi iyo weliba hadal ka dambeeyey gadaashood ayuu nebigu sal lay wasalam labada sujuudada sahwiga la yimid saas manaa weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday waa abi daawuuda iyo abu daawuud wanasaa'iyi min xadiidi cabdillahi bni jacfarin marfuucan xaaliya mid nebiga loo kor yeelay sal lay aslam wuxuu rasuulku yihi man shaka ruuxii shakiya fii salaatii salaadiisa dhexdeeda shakiya falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacda maa yusalimu markuu salaamo naqsada kadib wasaxaahu waxaana saxiixiyey buli xadiidka isaga ibnu khusayma saxiixi ayib bayhaqi sidoo kale wuxuu leey xadidka markuu soo saaray isnaadhu laa ba'sa bihi buu leeyay waxaa xoojiyey asheekh axmed shaakir baa sidoo kale isaguna xoojiyey laakiin xadiidku waa daciif saddex afar ciluu qaba xadiisku cillada koowaad uu qabo waxa weye nin la yidhahdo cutbata bn moxamed ibn xaaris oo majhuula ku jira xaafidkuse uu leeyahay waa maqbuul cillada labaad ee ku jirta waxa weye nin la yidhaahdo cabdullaahi ibnu musaafic alxajabi oo taqriibka uusan xaafidku waxbaba ku sheeginba uu cadeeyeyba hortiisa waxba muusan ku sheegin laakiin waa majhuululxaal isaguna waa majhuul cilada saddexaadi waxa wey nin la hahdo muscab ibnu shaybata alxajabi oo layin lxadiid oo daciif baa isaguna ku jira walow min rijaal bukhaari ba ahaa lakin waa layin lxadiid cilada afraad ibnu turkumaani baa ku cileeyo waa idiraab fii sanadihi afartaa ciluu xadiidku qaba sidaas daraaddeed xadiidku waa daciif xadiidkan man shaka fii salaatihi falyasjud sajdatayni bacda ma yusallim bihada lafdi waa daciif waalhariibu waxa weeye arrin baraarujin mudanoo xadiidka waxaa laga soo guuriyey markaad u noqoto saxiix abi daawuud iyo sunan abi daawuudka sheekh albani ee asalka ah mukhtasarka maa asalka xadiidka markiisii hore wuxuu ku yaalay daciifa abi daawuudka asalka waa laga soo guuriyo waxaa loo soo naqliyey saxiixi abu daawuudka oo asalka mudawalka ah naashirka kitaabka nashriyey wuxuu tacliiqa ku leeyahay sheekhaa sidaa ku taliyey in daciifada laga guuriyo saxiixada loo guuriyo sababtuu xadiidka ku xoojiyeyna muul sheegin buuri haalibna waxaa lagu yaqaana sheekh albaani caleyh raxmat ullah xadiidka haddii ijtihaado oo xugum ka xukunkaana uu isbedelo sababta inuu sheego xadiika marka marka daraas lagu sameeyo duruqdiisa lagu sameeyo xadiikaasi xadii sugan ma xadii daciifa ah. lanna afar cila ku jirta oo qaarkeed xoog badan tahayo uusan ka kici karan wacan ilmugiira bni shucbata radi allahu canhu ana rasul lah sal sl rsulku qaala wuxuu yihi idaa goortii shaka uu shakiya axaduku midkiin oo faqaama uu istaago fi rakcatayni labadii ragcadood dhexdooda uu istaago markuu intuu shakigu galo ataxiyaadkii dhe laba ragcadood adoo tukaday meeshaad ataxiyaadka u fadhiisan lahayd aada iska istaagto saas way fa qaama uu istaago fi rakcatayni laba ragcadood dhexdood laba ragcadood markuu tukaday kadib uu istaago oo ataxiyaadkii dhexe ka kaco oo fastatamma uu dhammaystirmo qaa'iman xaalu yahay mid taagan istaaggiisiina uu dhammaystirto markaa fastatamma uu dhammaystirmo qaa'iman xaalu yahay mid taagan oo qiyaamka uu dhammaystirto falyamdi ha socdo falyamdi horay ha u socdo yuusan soo noqonin walaa yacuudu mana soo noqonayo macnaha yuusan soo noqonin walaa yacuudu mana noqonayo fadhigii kuma noqonayo walyasjud hana sujuudo sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo salaadda markuu ka baxay fain lam yastatimma hadduusan dhammaystirmin qaa'iman xaalu yahay mid taagan taagnidiisi haddayna dhammaystirmin markuu ku baraarugay falyejlis markaa ha fadhiisto fadheedu ha ku noqdo walaa sahwa calayhi sahwina korkiisa maaha wax sujuudu sahwio laga rabana markaa ma jirtaba rawahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda waa wariyey wadaara quطniyu iyo daara quطni waa wariyey wakadalika ibn maajah iyo axmedna way wariyeene walafdu lafdiguna lahu daara quطni buu usugnaaday bisanadin buuna ku wariyey daciifin oo daciifay ku wariyey sanadka dacfiga keenaya sababta keenaysa waxa weye waxaa ku jira in la yidhahdo jaabir ibnu yaziid aljucfi jaabir ibn jucfi soo garanaysaan waa nin daciifa ninkaasaa ku jira saas daraaddeed ba xadiidka wuxuu ku daciifay ibn xajar fii talkiis alxabiir nawowina sanadkiisa wuxuu ku daciifiyey fi laakiin xadiisku daciif maaha ninkaasi sanadkiisa haba ku jira daciife laakiin waa la mutaabaceeyey waxaa mutaabaceeyey nin la yidhahdo alqays ibnu rabiic oo isaguna daciifa laakiin isaga dhaama xaal ahaan ka roon waxaa kaloo mutaabaceyey nin la yidhaahdo ibraahim ibnu tahmaan oo iqa ah labadaa mutaabacaba waxay ku taallaa mushkilul aahaar oo daxaawi leeyahay mushkilaataarka daxawibi labada mutaabacaba ku taallaa sidaas daraaddeed baa xadiidka labadiisa mutaabaco marka lagu daro ninka la yidhaahdo jaabir iljucfi dacfigiisu waa markaasi waa hagaagaya sooma waa kabmaya xadiidku marka waa xadiid sugan oo bimajmuuci turuqihi xadiidku ama waa saxiix ama markuu u yahay aqali darajaati waa inuu xasan yahay xadiku waa sugan waana sidaa uu leeyahay sheikh albani caleh saxiix abi daawuudka iyo irwaaga iyo dhammaan saasuu leeyahy xadiidku marka waa sugan yahay dacfigaa sanadkee sheekh uu ku sheegay ibni xajarna mutaabacaadka ayaa kabaya saasuna xadiiku kusugnaanay xadiiku muxuu inoo faaideeyey xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey haddii aad ataxiyaadka dhexe halmaanto ood istaagto adoon weli istaaggaagii dhammaystiranin oo dhexda kusii jirana aada xusuusato ama lagu xusuusiyo waa inaad fadhiga ku noqoto fadhiga markaad ku noqoto salaadaada aada dhammaysatana wax lagaama rabo mxuu ahaay sujuudu sahwi haddiise markaad istaagtay kadib oo istaagaagii dhammaystiratay aad ku baraarugto ama lagugu baraarujiyo soo noqon mayside salaadaadii inteedii kalaad sii wadan gadaal baad marka kala imaanaysaa sujuudu sahwi ayb intaana waxaa qaba jamaahiirtaa qaba culimada badankood saasay qabaan oo macnaa wax weeyaan labada xaalo in la kala qaadayo xaaladdan loo noqonayo xaaladdan loo noqonayo xataa haddii subxaan allah lagu yidhahdo ood istaagtay soo noqon mayse waad ka soconaysaa dhib baadna kala iman keliya waxaa laysku haystaa aada looga muransan yahay haddii intaad u soo noqoto aad fadhigii atixiyaadka u noqoto ood la timaado atixiyaadki dabcan waa markaa dee aadan istaaggii dhammaystiranin haddaad intaad soo noqoto ood atixiyaadsato salaaddii markaad ka baxayso sujuudu sahwigii maa lagaa rabaa aimada saddexdii waxay qabaan sujuudu sahwigii waa laga rabaa imaam axmedna wuxuu ku tegey sujuudu sahwi lagama rabo xadiidka daahirkiisuna wuxuu xoojinayaa madhabka axmed saas w man oo wuxuu yihi xadiidku walaa sahwa caleyh soo ma wa cumara radi allahu canhu can nebi sal lay slam cumar waxaa laga warin nebiga wuxuu ka warin qaala inuu nebigu uri sal lay slam laysa ma ahaanin calaa man khalfa alimaami imaamka gadaashiisa dadka ah calaa man laysa ma ahanin calaa man dad korkood oo khalfaalimaami imaamka gadaashiisa ah sahwun wax halmaan ah iyo sujuudu sahwi korkooda ma aha sahwinta bimacnaa sujuudu sahwi baa laga wada fain sahaa hadduu halmaamo alimaamu imaamkii hadduu sahwiyo ismoodsiiyo fa calayhi korkiisuu ahaaday sujuudu sahwigii iyo wa calaa man iyo dad korkood khalfahu gadaashiisa waxaa weeye rawaha waxaa wariye xadiidka albazaar baa wariyey walbayhaqi baa wariyey bisanadin bay ku wariyeen daciifin oo daciif ah halkaas nusakhda qaarkood rawaahu albazaar meesha rawaahu tirmidiy baa nusakhda qaarkood ku jirta cid u qoray ma jirta khalad waaye khalad waaye tirmidi ma warin xadiidkaas waana khaac ka dhacay nusaakhda kitaabka naskhisay qaar ka mid ah rawaahu tirmidiy mehe rawaahu lbazaar waaye tasxiif baa ku dhacayo bazaarkiibaa tirmidi noqday saas man marka bazaar baa xadidka wariya tirmidi kuma yaalla xadiidka xadiidka dacfigiisa waxaa sabab u adaaro ah qodnina wuu soo saareeya waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhahdo khaarijata bnu muscab oo matruuka khaarijata bnu muscab oo matruuga baa sanadkiisa ku jira kaasuuna ku celiyey xaafidku xadiidka fi talkhiis ibnu kaiirna wuu ku daciifiyey cabdilxaq alishbiili dhammaantood waa daciifiyeen bal daara qutni iyo albani iyaguna way daciifinayaan laakiin dariiq kaluu leeyahay isaga laftiisu tabar daran xadiiku marka waa aciif xadiidku waa daciif maxaa laga faa'idaysanaya xagga diraada iyo fiqiga diraayadii fiqiga waxaa laga faaidaysanaya dadka imaamka gadaashiisa ku tukanaya ma'muumiinta hadday iyagoo ma'muum ah sahwi ku dhaco oo ismoodsiis kugu dhaco sahwigaagaasi sujuudu sahwi ma leh imaamkaagaa kaa xambaaraya maala adoo ma'muuna waxaad sakiday ma saddex baad tukatay mise afar baad tukatay imaamku salaadda markuu ka baxo midii afraad baad isu taagaysa mise sujuud sahwi la imanaysa maya waxba lagaagama baahno imaamkaagii baa wixi o dhan xambaaraya xadiiska qiibtiis hore saasa laga faidaysanaya ayib waa daciifa see la yeeli marka daciif hadduu yahay istiqraa' baa waxaa lagu helay saxaabadu ridwaanullaahi calayhim intay nebiga ku daba xidhnaayeen oy ku daba tukanayeen ama a'immadooda ku daba tukanayeen lama hayo ruux markuu imaamkii salaadii ka baxay kadib sujuudu sahwi la yimid inayna sahwiyin miyaa dhici karta ma dhici kartaa jamaaca dhan oo masaajidka buuxinaysa oo ma'muumiina intii salaada lagu jiray ninna inuusan sahwiyin wax suroomi karaa ma dhici karto kolley kolley iyagoo ma'muumiina sahwi waa ku dhici jira ayib haddii sahwi ku dhici jiray aan la soo guurinin imaamkii markuu salaada ka baxay inay sujuudu sahwi la yimaadeen naqli la-aantaasaa daliil ah oo macnaha waxa weye sax ah in aan ma'muumiinta laga rabin sujuudu sahwi xataa hadday sahwiyaan sujuudu sahwi iyaga lagama rabo ayib laakiin imaamkooda haddii uu iyaga sahwi la yimaado oo imaamkoodu sahwiyo imaamkuna wuu sujuudi iyaguna way raacaya taana xaggee laga qaadanaya axaadiista kale aynu ka qaadanaya soo ma lanna saxaabadu ridwaanullahi calayhim markuu nebigu sahwigu ku dhaco ayagu soo sujuudu sahwigu mayna raacayn ayagu miyay sahwiyeen maya iyagu mayna sahwiyen laakiin imaamkoodii baa sahwiyey imaamka marka sahwigiisa sujuudu sahwiga ka dhalanaysa waa lagu raaci laakiin ma'muumku hadduu sahwiyo isaga sujuudu sahwi lagama rabo imaamkiisaa ka qaaday man masaladu saa xadiidku uu dhigay oo xadiidku macno ahaan waa sax laakiin ka xadiid ahaan buu daciif yahay ma la fahmi waana jirtaa xadiis noocaasoo ka xadii ahaan daciif u ah laakiin ka fiqhi ahaan adilo kala kutusayso sax buu macnuhu noqon karaa man waan awbana xadikan aynu ku gabagabanayna wacan hawbaana radi allahu canhu can inabiy sal lay sl nebigu wuxuu ka warinaya annahu nebigu qaala inuu yidhi likulli sahwin sahwi kasta ismoodsiis kasta halmaan kasta waxaa u sugnaaday sajdataani laba sujuudood bacda maa yusallimu markuu salaama naqsado kadib buu la imaanaya rawa waxaa wariya xadidka abu daawuud wa maaja bisanadin bay ku wariyeen aciifin oo aciif wuxuu daciif la noqday qaarkood waxay ku cileeyeen ninkii laodhan jiray yani ninkii la odhan jiray muxuu ahaay gishaamiga ah ibn ayay ku cileeyeen laakiin cilada rasmiga ee xadiidku le waxa weeye zuhayr ibnu saalim nin la yhahdaa ku jira oo cid kaloo tawfiiqisay aan la ibnu xibbaan mooye bal daara qutni wuxuu le waa munkaru lxadiid saas daraaddeed xadiidku waa daciif saas macna ibnu turkumani iyo iyagu waxay ku cileeyeen cila hayra qaadixa laakiin sanadkiisana idiraab baa ku jira ninka munkarulxadiidkana waa ku jira sheekh albanise xabiibka wuu taxsiininayaayo lishawaahidihi buu ku taxsiininaya kama fii saxiixi sunan abi daawuudka siduu ku sameeyey man wuxuuna ka soo guuriyey sidoo kale ibnu turkumani inuu taxsiiniyey sancanina waa xoojiyey buu leey xadiidka laakiin duruqdaasi hadday uun fayoobaato mooyaane inkastoon ka baqayo inuu dacfigeedu kabmi waayo laakiin xadiidka nin munkarulxadiida ku jira dacfigiisuna xoog baday ayib xadiidka ragga daciifiyena waxaa ka mid a cabdilxaq alishkiili iyo imaamu nawowi iyo keyrkood baa daciifiyey xadiidku hadduu u sugnaado muxuu faaideynaya xadiidku hadduu sugnaado wuxuu faa'iideynayaa halmaan kasta oo salaadda dhexeeda kugu dhaca laba sujuudood buu leey haddaad saddex goor halmaan kugu dhaco saddex goor meeqa sujuudood baa lagaa rabaa ya lix sujuudood baa lagaa rabaa sooma lix sujuud yani saddex goor hal sabab mar kastoo sujuud sahwi kugu dhacdo sujuudu sahwigaas waa sahwi kugu dhaco lama sujuudu sahwi bu wata soma yani sujuudu sahwi laba waa inaad la timaado taas xadiisku faa'idinaya sidaana bacdu ahlicilmi maa marayo waxay leeyihiin sujuud sahwi kasta laba sujuudood buu leey laakiin jamaahiirtu way khilaafsan yihiin oo waxay leeyihiin sax ma aha salaada dhexdeeda intii la dooniba sahwigu ha dhannaadee gadaasheeda laba sujuudoodna la imaan laba sujuudo wax ka badanna lama hayo sidaasaana sawaab ah xadiidku ama waa daciif hadduu dacfiga ka kacana macno kalaa loo samayn oo macnaha loo samayn muxuu yahay macnaha loo samayn waa macnaha axaadiista kale laga fahmayo waxa weeyaan yacni haddii uu sahwi kugu dhaco laba sujuudood waa lagaa maarmaan intaa unba xadiis faa'ideynaya laakiin sahwigu hadduu tacadudo oo takaruro oo soo noqnoqdo oo salaad dhexeeda bato xadiidku nas kuma aha in sujuudu sahwiguna takarurayo macnaha nas kuma laakiin waa muxtamal macno kalena wuu ixtimaali karaa macnaha kale baana axaadiista kale xoojinaysa almuhim sida sawaabka jamaahiirtu qabta waxa weeye haddii sahwigu bato sujuudu sahwigu badan mayso laba sujuudu sahwi uun labadii sujuudood un bay lala imaanaysaa macnaha ama xadiisku waa daciif ama macnihiisa ayaa macno kale tusayo daahirkiisa ayaa la sarfinaya hada wabilahi tawfiq w allahuma sallam cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi slm